أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشائخنا وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين آمين أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وبعد walaalaha soomaaliyeed meel walbo aada joogtaan iga guddooma salaan diiran salaan kal ilaab ah salaan ka timid qalbi qalbi wiil soomaaliyeed oo khayr adduunyo iyo khayr aakhira idan la jecel ilaahay waxaan ka baryayaa halkan liiclaa'i kalimat illaah sidaynu ugu kulanay maanta maalinka qiyaame maca sayidi ducaah inuu ilaahay nagu kulmiyo fi jannatihi wa daari karaamati inahu waliyu dalika wa mawlaah in badan waxaan dhahaa hunaa madrasatu muxamedin qaar baa marka waxaa laga yaabaa oo meeshan madrasadii maxamed maahe waa maxay yani waxa aanu sheegaynaa sheekh cumar sheegaya sheekh cabdiaii cabdisalaan sheegaya culimadoo dhan ay sheegayaan waa un waxay aynu ka baranay oo aynu weli ka baranayno idinkuna aad ka baranaysaan madrasadii moxamed sala allahu alayhi wasalam madrasadii uu saaray uu aasaasay xabiibkeena sala allahu alayhi wasalam waa kitaabkii iyo sunnada soo haddaan diyaarada saarannahay haddaan badda joogno beriga joogno meel walbo aanu joogno culimadu waxay sheegayaan waa madrasadii waa madrasadii socoto weeyaan waa madrasadii moxamed oo socota oo ma aragtaa mobile ah oo meel walbaa tegaysa weeyaan ilaahay markaa eh, haynaga yeelo kuwii madrasadaas xoojiya madrasadaas ushaqeeya madrasadaas ka faa'iidaysta idaylkeeni walaalayaal kun iyo kow jeer ayaan idin salaamayaa ilmahaygii asxaabtaydii waalidiintay culimadeenii in aan maanta dhex fadhiyo weliba aan kula kulmay meel ka baxsan meel ka baxsan dhulkeenii hooyo sharafkiisii allah usoo celiyey berisamaadkiisii runtii aad baa ugu faraxsanahay aad iyo aad ayaan ukala ugu faraxsanahay runtii farxadaydan wax lasoo koobi karaayo maaha aha ilaahay waxaan uga baryayaa dhulkeena ilaahay inuu noo nabdeeyo berisamaadkii inuu ku soo celiyo berisamaadkii iyo khayrkiisii horumarkiisii inuu usoo celiyo amnigiisii ammaankiisii inuu usoo celiyo ubadkiisiina wuu dayacmay wuu kala tegay wuu kala firdhay inuu ilaahay soo celiyo inuu ilaahay waktiga ugu fiican uu soo celiyo dhulkiioo nabad qabaa haddaynu ka tegayno dhulkan ilaa waa laga tegayaaye kullu man calayha fan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam waynu tegaynaaye haddaynu tagnay ilaahay nagama qaada adduunkan ilaa isagoo raalli naga ah maahane haddaynu aakhiro tagnana maca sayidi ducaa sala allahu calayhi wasalam rasuulkeena maciisa jannadii ilaahay janatulfirdows allah isugu kaayageeyo hooyo iyo aabe muxaadaradayda iyo kelmadda aan rabo inaan maanta idinla qaybsado waa hooyo iyo aabe magac ka wanaagsan magac ka wanaagsan hooyo iyo aabe ma maqasheen mana idin soo maray xiriirka udhaxeeya ubadka iyo waalidiinta waa hooyadee waa aabahe waa labada ruux ee nolosheena ugu qaalisan asalkeenii ina keenay adduunka sababna u lahaa oo aynu dayacnay oo aynu ka tagnay oo aynu ka fogaanay aynu halmaanay haddaynu la joognana aynu ula dhaqanno sida asxaabta kale aynu ula dhaqanno mana naga muudna runtii waxaan la hadlayaa waa dhalinyarada waa teenage-ka da-yarta imika soo hana qaaday maxaa idinka qurux badan allah idin dhowro allaha idin xifdiyo adduuniya aakhira meel walbo aada joogtaan allaha idin dhowro dhalin yaro waxaan rabaa dhigihiina ii fura laabtiina dureeliya in aan maqashiiyo aayaad ilaahay uu ku weynaynayo oo uu ku sharfayo waalidiinta oo uu islaamku nagula dardaarmayo in aan oofino xaqa ay nagu leeyihiin waalidka hooyo iyo aabbe ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan insaanka waxaanu u dardaaranay waa insaan oo dhan bashar oo dhan wuxuu ilaahay allihii insaankan abuuray garanayay maslaxadiisa wuxuu u dardaarmay waalidka inuu ixsaan u sameeyo xataa waalidka haduu waalid noqdo oo waalidkiisii hore uu nool yahay inuu ixsaan u sameeyo ixsaankana waa maxay ixsaankaa aayadda dambe inoo sheegaysa ilaahay mar labaad haddana uu ku dhahayo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana ilaahay wuxuu idin amray korkiina ku yeelay waajib uu uga dhigay uu ku qoray korkiina oo khasab ah inaad samaysaan in inaydan caabudin isaga mooye waa xiriirkii hore insaanka laba xiriiruu leeyahay isaga iyo ilaahi xiriirka u dhaxeeya oo cibaadada ah iyo insaanka insaanka kale xiriirka u dhaxeeya oo uu weliba ugu horeeyo waalidka oo la farayo oo ah ixsaan uu sameeyo wa wabilwaalidayni ixsaanan tii ilaahay waxaa lagu xijiyay tii waalidka insaanka waxaa la yidhi ilaahay caabudidiisa ugu horeysa kadibna waalidka in aada ixsaan u samaysaan dhalinyaro waa maxay ixsaankaa la samaynayo ixsaanku waa laba shay labada shay carabkaaga iyo jawaarixdaada bimacnaa hadalkaaga iyo ficilkaaga labaduba ixsaan inaad ugu samaysid aayadani inoo sheegayso dhahaysa imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima haddii hooyadaa iyo aabbaha ama midkood agtaada uu waayeel ku noqdo oo ilaahay iskii soo gaarsiiyo hadhihina uf aabiyo hooyo uf hadhihina khaasatan hooyo hooyo maanta ubadkii haysa ka ka agdhowo ka warqabta uf hadhihina hana guulguulina hooyadiin waalidiinta yaan la guulguulin seen dhahnaa waxaad tidhaahdaan qowl wanaagsan oo kariim ah oo farxad geliya ku dhaha waalidkiin waxaa la yidhi hadhihina hooyo iyo aabe uf hadhihina ma laga yaabaa dhalin yara ma jiraa qof caaqil ah oo hooyadii markay u yeedho cali xuseen faarax jaamac marka la dhahaa hooyo uf uf ma laga yaabaa in hooyo la dhaho maya waad la yaabaysaan kelmadda uf ma dhahaysaan laakiin waa dhahnaa haddana waanu dhahnaa kelmadda uf waa luga alcarabiya laakiin waa maxay luqadaha kale hooya ku yeertay adiguna waad mashquulsan tahay waxbaad akrisanaysaa waxbaad fiirsanaysaa waad hadlaysaa asxaabtii baad la joogtaa hooyo miskiin awaayeel waayeel aan adeeg bay kaaga baahatay markaasay ku yeertay caasho xabiiba deeqa axmed bay ku tiri markaasaa tiri ah, ah eeg eh, hooyo maxay maxay ii dhibaysaa hooyo ah filim fiicanaa ii socod ah telefoonaan ku hadlaaya hooyo ma sugi karta miyaa ah ahdaas yar iyo ficilkan waa maxay falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa eeg eh, labaad isku dartay waa labadii lagu diidayay ogow ha dhihina uf ha gulguulina waa maxay ah hooyo maxay ii dhibaysaa waan hadlaayaa hooyo ma ii sugi karta miyaa ahdina waa ufdi guulguulkiina ma sugi kartin yaa hooyo adoo is-ururiyay jirkaagii indhihii yaryaraynaya xididada halbowlayaashu bararsan yihiin aad hooyo u tagaysaa hooyo hadalkeeda xataa waa hooyada markaasa kula yaabaysaa gacantiina waad ku dardaraysaa eeg wixii lagaa reebay waad israacisay seen ula dhaqmaa hadaba hooyo waxaa lagu diiday hooyadaa inaad afka ku dhibtid hooyo way naxaysaa markaad ah dhahdid hooyo ficilkiina waa ka gacmihii baad ku sayrsayrtay laakiin ukaali markaad gabadha telefoonta ku soo dhaca saaxiibada ama saaxiibka ja waa isfurfuraysaa waa isdufcinaysaa laabtii baad furtay markaasaad qosol halow ii waran h hooyaan la hadlaaye hooya ii waran ii waran waa ii wad sheekada e farxadda ilahay baan kuu dhaarsheeyey ilaahay wuxuuna dhahayaa hooye iyo aabbo waxaad ula dhaqantaan waqul lahumaa qawlan kariima hadal wanaagsan u dhaha hooyo hadalka saaxiibka maya hooyaa iskale qosolka hooyaa leh waktiga hooyaa leh xoogga hooyaa leh xoolaha hooyaa leh intuba hooyo iyo aabbaa leh waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waqul rabi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa ulul ulul u dabci garbiga garbaha hooyo u dabci hadalka hooyo u dabci indhaha hooyo u dabci ma aragtaaye carabkaaga ficilkaaga wixii oo dhan u dabci hooyo hooyo iyo aabo waxay rabaan jileec ya samcan wa taacan inaad hoos uga dugtid hadalkaaga raaricisid gacmahaaga xoogaaga xoolahaaga inaad iyaga udeeq ku deeqdidaa lagaa rabaa weliba a usii ducaysado ilaaho ugu naxariiso hooye iyo aabba waayeel waaye ugu naxariisa siday iigu naxariisan jirin oo siday iisoo tarbiyan jireen u dhow siday iisoo dhowri jireen iisoo ilaalin jireen intaasoo dhan waa lagaa rabaa ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba maanta wax kalea la raaciyey waxaa la yidhi ilaahay caabuda hana u shariyeelina waa xiriirka hore waa xaqa ugu horeeya addoonku uu ilaahay ku leeyahay kan labaad wa bilwaalidayni ixsaanan waalidka waa inaad ixsaan u samaysaa yaa lagu xijiyay ilahay baan ku dhaarsiya waalidka waxaa lagu xijiyey wa bi dhil qurba dadkii qaraabada ahaa maxay qaraabo ku noqdeen xaqan saddexaadna maxay ku yeesheen hooyada iyo aabbaha ayay ku yeesheen waa aabbaha dadkii uu jeclaa qaraabadiisii aabihii adeerkii in adeerkii iyo waa dhinacii hooyo kuwii ka socday dhinacii aabbe wixii ka socday ayaa la yidhi qaraabo iyagana waxay qiimiga ku heleen waa aabbi iyo hooyo intaasoo dhan marka waa laga rabaa eeg aayadkan ilaahay wuxuu ku leeyahay goodigiyaa yimid marka marka in badan ba wax naloo sheegay waagaan dhalanay ilaa iyo hadda waaqicana waanu aragnaa ilaahay wuxuu leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi he wuxuu ilaahay la dardaarmay insaanka wuxuu kala dardaarmay waalidkii hooyo iyo aabuu kala dardaarmay waxay sidaan loogu xoojinaya ilaahay caabada waalidka ixsaan waay ilaahay maaragtay wuxuu la dardaarmayaa inaydin u sharig isaga he waalidka haddana waalidka intaa maxaa sidaan loogu bunbuuninaya oo looga dhigaya cibaadada labaad ilaahay baa noo sheegaya alla maxaa ka ruman sheeg badan ilaahay xamalathu m amala wawasayna insaana biwaalidayhi xamalathu xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin xamalathu ummuhu waxaa ixsaankan iyo waalidkan darajadan sare xilkan loogu yeelay hooyadiibaa xambaartay insaankan insaankan dhulka kama dhalan cirka kama eh, dhulka kama soo bixin cirkana kama soo dhicin hooyaa xambaartay ma dhabar bay ku xambaartay ma laab bay ku xambaartay maya ee uurkeeday kusoo xambaartay saddex kiila adigoo ah ayaa hooyo caloosha kugu soo siday wahnan calaa wahnin dhib iyo dhib kale dushii dacfi dacfi lagu daray hooyo sagaal bilood ayay uurka gabar toosan oo dhudhuuban oo qurux badan oo maasha allah ayay ahayd laakiin uur markii ay ku yeelatay uurkeed aada gashay hooyo waa daciiftay calooshii baa soo weynaatay hooyo sagaal bilood afar bilood markii ay aad jirtay uurkeeda ayaa nafsad lagu geliyey dhaqdhaqaaqa bilowday uurkeedii markaasay kutusaysaa eeg halka waa ka dhawaaq waa harantimaysaa adiga waa dhaqdhaqaaqaysaa eeg lugtiisii eeg jilibkiisii eeg waaka intuu ka dhaqaaqaya hooyo dhexdeeda uurkeedaad ku ciyaaraysaa hadba ma aragtaaye laakiin hooyo waa ku faraxsan tahay waa laba kiilo saddex kiilo meeshii ku dhex miskiinta way daciiftay dhiikaraa ku dhacaya bararaa ku dhacaya nafaqa daraa ku dhacaysa anemia ku dhacaysa hooyo waa sii daciifaysa jaraan jaradii ma fuuli karto waatana way daalan tahay weydhididisa cagihiibaa bararaaya habeenkii ma seexan karto hooyo waa calooshii bay qaada markay rabto xataa dhinaca inay isu gediso calooshii bay qaadaysaa markaasay dhankii kale u rogaysaa markaasay haddana way ku faraxsan tahay dhibkan ay la marayso hooyo laba talaabama ma adeegan kartaa hurdo mataqaana raaxadeedii aaway fudaydkeedii aaway adigay ku siisay aabaha ma ka warqabaa aabbaha maya markay aabaan ahay aniga waan seexdaa qolkaan seexdaa markay iyada soo jeedo si fudud baan isu gediyaa marka hooyo ay caloosh cunugii ku qabato dhinaca kale isu gedinayso laba daqiiqa laga yaaba dhanka kale inay isu rogto hooyo markay jaanjarada fuuli la-dahay orod baan ku fuulaa aniga waxaasoo dhan kama warqabna sagaal bilood markii ay aada iyo aada kuula soo dhiboontay ayaa waxaa uga darneed xanuunka habeenka aada dhalinaysid ama maalinka aada dhalinaysid ee adduunka aada dul imaanaysid mar allaale markaad soo baxaysid waa uga xanuun badan tahay uga dhib badan tahay sagaalkii bilood ee hore aad iyo aad hooyo waxaa laga yaabaa inay dhimato inay dhimato ayaa laga yaabaa markaasaa ilaahay ku nabad keenaya mar allaale markuu ku nabad keento laba sana ayaa haddana bilaabanaysa eeg waxnan calaa waxnin wafisaaluhu fi caamayn laba sanay ku nuujinaysaa hurdo mataqaana ogow waa adigii halkaa garoon ka dhigtay oo ku dheelayay haraantinayo hooyo iyadoo ku faraxsan waad soo baxday ilaahay baa ku nabad keenay way faraxsan tahay markaasa haddana dhabteedii baad waxaad ka dhigatay masquul ayaad ka dhigatay halkaasaad ku xaaraysaa oo aad ku kaadinaysaa korkeeda baad ku matagaysaa waxaa laga yaabaa maanta saddex afar shan dirac inay bedeshaa laga yaabaa hooyo oo ay dhaqdo kuwaagii ka gooni yihiin sidaasay hooyo ku haysaa jiif waa u kala dhamaatay raaxa hooyo ma taqaano waa farxaysaa markay ku dharjisaad haddana oohin bilaabaysaa markay rabto inay yaro ledo waata soo boodaysa adoo ooynaya maxaa helay maxaa helay wallaahi labadaa sane hooyo ay dul qaadanaysa aabbaha inaanu saacad dul qaadan karin abadan ma dhici karto inuu dul qaato ilaahay ha u fududeeyo laakiin haddana hooyo hooyo hooyo wax la ilaawi kara maaha hooyo dulqaadkaas iyo raaxadeeda wixii oo dhan aday ku siisay ma u ogsoonahay ma u ogsoonahay dadaalka hooyo aynala marayso ilaahay markaa wuxuu leeyahay an ishkur lii waliwaalidayk waalidka sidaa ah kugu dhibooday marka hore igu shukri aniga waa xiriirkii hore ogow ka labaad waa maxay waliwaalidayk labadaada hooye ee aabbo ku shukriya u mahad celiyo ku shukriya waa maxay ma shukran thank you miyaad leedahay hooye aabbo maya hooyo u garo inay waalid tahay inay dhib kula soo martay ixsaanka afka iyo adinka ayay kaaga baahan tahay ay kaaga baahan yihiin labadoodaba markaasaad ku shukrinaysaa marka ilaahay uu kuleeyahay igu shukri maxaa waay ilaahayow thank you waad mahadsantaha inaad leedahay maya eewi cawaamirtiisii inaad qaadatid oo aad ka dhaaftid yaa nawaahidiisii aad ka hartid sow maaha sidaas oo kale hooyo shukrigeeda iyo aabbo waa maxay in hooyo afkaa iyo adinkaa in aad ka ilaalisid wanaag maahane wax kale inaadan ma aragtaaye iyo aadan ugu qabanin Ah, insaanka labay u kala baxeen intaasoo dhan marka loo sheegay ayaa la yidhi marka aag qaar dadkii qaata oo maqla samcan wataacan ilaahayo waa ogsoonahay waalidka waalidka waa jannadeeni oo ku gacmo adayga iyo qaar ilaawoo dhahaa waa way dhashay khalaas nolosheeda wadataa noloshayda yani ilaawa oo waalidkii maaragtaaye gadaal ka tuura ilaahay laakiin wuxuu leeyahay ilaya almasiir ilaya almasiir ilaya almasiir anaa la iisoo noqonaya kii yeelay kaan yeelin caasigii baarigii anaa la iisoo noqonaya hay ilahi hadii loo noqdo maxaa dhacaya dhalin yaro ya waa lais abaal marinaya soo maaha ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum annagay inoo soo noqonayaan dadka meel kale la aadi maayo dalkii lagu noqon maayo america la aadi maayo qabrigaa lagu baabi'i maayo xaggee xagga iyaga xisaab baa dambaysa maxaad u shaqaysateen ka warama xaalkiina waa sidee idinkiiyo waalidkiin idinkiiyo hooyooyinkii dhalinyaro yaro idinkaan idinla hadlayaayo xaalkiina waa sidee ma isku fiican tihiin ma isku wanaagsan tihiin ma kugu faraxsan tahay hooyo ma kuu ducaysaa hooyo ma u adeegtaa eeg saxaabigan jaliilka ah sida ku sugan sunan ibn majah ayaa waa xadiid uu saxiix yeelayo sheikhu lalbani raximah llah ayaa waxaa werinaya saxaabiga mucaawiyata ibna haajimata salami ayaa sulami ayaa wuxuu leeyahay isagaa u tagaya rasuulka muxuu rabaa jannuu rabaa yani waxaan rabaa inaan taabto arrin yar daahiro yar oo in badan oo dhalinyaradeena ah lagu khalday runtii waa arrin khayr ah laakiin khayr kale looga tagaayo wuxuu leeyahay rasuul allow yaa rasuul allah inii kuntu aradtu ljihaada macak abtaqi bidalika wajha allahi wadaara alaakhira rasuul allah waxaan jeclaa oo iga soo go'day in aan macaaga galo jihaad jihaad inaan kula galaan rabaa inaan ku garab istaago oo aan gaaladaa kula laayaan rabaa rasuul allow anoo weliba arrinkaa uga jeeda magac uusan ahayn geesi halagu dhaha xoolo kaaga doonaynin laakiin abtagii bidalika wajha allah wadaar alaakhira ilaahay wejigii iyo daarta aakhiro bimacnaa rido ilaahay iyo jannan ku rabaa arrinkaa isaga ah iyo ogolow rasuul allow rasuulka ogow waalidka waa ka sareeyaaye waalidka hadday ku dhahaan shay rasuulka u ku dhaha shay yaa la qaadayaa rasuulka dabcan rasuulka rasuulka waa ka sareeyaa waalidka laakiin maanta fiiri waalidkiibuu kasoo tegay wuxuu leeyahay wuu ogyahay rasuulka inuu ka amar badan yahay ka awood weyn yahay waalid wuxuu leeyahay rasuul allo jihaad baan rabaa inaan kula galo waagii dee bedel iyo maaragtay uxud inaan kula galaan rabaa wa kasaa waxaa la yihi oo weliba ilaahay dartii aan doonayo rido ilaahay jannaan rabaa iyo rido ilaahay marka ugu horreysay wuxuu dhahay fiir rasuul sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi wayxak wayxak axayatun ummuk hooyadaa ma nooshahay ma leedahay hooyo markaasaa wuxuu yihi haa markaasaa wuxuu yihi farjic ilayha orod farjic ilayha fabarahaa oroda hooyo ku laabo inta kuguma hay janno kuguma hay jihaadkan rida ilaahay kuguma hay u laaba hooyada oo u baarinimo fal orod dhinac buu ka taagnaa wuu yaabay wuu soo wareegtay dhinaci kaleu haddana yimid wuxuu yihi rasuul allah waxaan rabaa oo aan doonayay inaan jihaad kula galo oo aan ku doonayo ilaahay ilaahay inaan ajar ayaan uga rabi iyo maaragtaye eh, rida ilaahay iyo waxaan rabaa daaral aakhira markaas war hooy sow ma lihid wuu kusoo jeesta haddana aw dhinacaanu ka taagnaa war sow waalid ma ha way xag orod hooyada farjic ilayhaa fabarahaa orod hooyo u baarinimo fal orod xagga tag wuu yaabay wuu soo wareegtay haddana hortiisuu uga yimid isaa sheekaynaya weji ka weji rasuul allah sidaasaan doonaya ugu dambayntii muxuu yihi eh, wayxag farjic ilayhaa fabaraha wuxuu yihi wayxag ilzam rijlaha ilzam rijlahaa fatama aljanna akhiiran waa kanaa wuxuu yihi war hooyadaa u tag saddex jeeraan kugu celceliyay orod hooyadaa aada halkaasay jannada taalaa waxaa inta u doonaysid soo janno maaha soo rida ilaahay maaha u tag miskiintii aad kasoo tagtay ooyeysay u tag u tag qaxootiyaday joogtaaye u tag u tag midaad kaga tagtay denmark copenhagen ee ooyeysa ooyeysa ee aad ka tagtay sagaalka bilood kusoo waday labada sano kusoo nuujinaysay shan iyo toban sano sideed iyo toban markaad gaartay ee aad xoog yeelatay ee ay istiri maanta waad bixi kartaa safri karta cumriyi xaj aadi kartaa wiilkaagiibaa maxramku noqonay oo aad ku laafyoonaysaa ku xaragoonaysaa isku qurxinaysaa maanta maanta markii ay hooyo dee ay heeryada iska qaadi lahayd ya aad ka tagtay ka tagtay ya aad aaday meel kale ya u noqo hooyadaa miskiinta ooyeysa u noqo taa joogta finland helsinki joogta ee ooyeysa wadata sawirka wadata sawirka ya iyadii wiilkeediibaa sawir waxay leedahay wiilkii sideed iyo tobanka sanaa soo korinayay waxaan ka haystaa sawirkaasaan ka haystaa waxaa kuu aaday suuriyu tagay waa kan sawirkaan ka haystaa ma adaan ogaa oo ma adaa diray maya ee dugsi baan u dirtay iskuol buu ii aaday hawl baan u dirtay laakiin rag kalaa kaxeeyey u tag hooyadaa u noqo u noqo fatama aljanna fatama aljanna hadda raggii waa laga tegay oo gabdhihii baa hadda jihaadkii tegaya oo jannadii doonanaya oo suuriya kusii qulqulaya lubnaan kusii qulqulaya afrikada dhexe kusii qulqulaya ka tegaya waalidiintood taasaan la hadlayaa ingiriiska kasoo tagtay eh, masar u doonatay cilmiga u doonatay ka tagtay rixaab tagtay suuriya iyadoo la hadlaysa hooyadeed habeen dhahaysa hooyo wad iyo xanaaqsan tahay hooyo waa ku arkaa waad ii caraysan tahay laakiin maalin baan kaa farxinayaa hooyo oo maxaad iiga farxinaysaa hooyo adigu jannadaan gelayaa toddobaatan reerkeen ahna hooyo jannadaan geynayaa bishaaraysa hooyo allah gabadha jannay galaysaa jannadeeda waa banaanka waa waxa weeyaan waa dee kumanaanka maanta jannada loogu bishaaraynayo ma aha casharatu lmubashiriina biljanna kuwa rasuulku ahaa laakiin maanta dad kalaa soo baxay oo jannada furaheedii haysta kumanaan kumanaan kumanaan ayaa jannooyinkii bishaaraynaya mumkin qaar idin ka mid a ah in loogu bishaareeyey hanian lakum hanian lakum haniican lakum sidaa haddii janno lagu galaayo hooyo jannaa galayaa toddobaatanna maalinkaas iyada toddobaatanka reerkeenna ah ha si diyaar garoobaana macnaha jannaa geynayaaye alla hooyada ay ooyeyso allahu akbar ya farji ilayhima wuxuu yihi ilzam rijlahaa fatama aljanna waa khayru khalqi illah waxaa dhahaya waa maalin loogu baahan yahay jihaadka uu rag u baahan yahay rasuulka waxa uu ku dhahayana waa wiil rag ah labaatan jiro xoog oo qoriga qaadi karaayo waayo gabdhaha iskaba dhaafay allahu akbar fatama aljanna lafdi kale lafdi kale kaa wuxuu ahaa sunanu ibni maaja lafdi kale ayaa wuxuu dhahaya oo ah eh, nisaa-i raximah llah falzamha faina aljannata taxta rijlayha hooyadaa laazim ha ka tegin hooyada hooyadaa maanta hadday nooshahay ha ka tegin iyadaa lugaheeda laazim adeegeeda ixsaankeeda ka farxi hooyo way ku baahan tahay in badan bay xoogeedii ku siisay way daciiftay mar walbo aad xoog yeelatid iyadaa daciifaysa ishaada markay nuur yeelato aad si fiican wax u aragtid teedii way daciifaysaa dhegaha markaad si fiican wax uga maqashid way jigaysaa hooyo dhegihii bay ka daciiftay marka murqahaaga ay ku kukuustaan oo aada xoog yeelatid kuweydii waa dabcaayaan way dabcaayaan xataa hooyo waxay ku hurtay timaheedii quruxda badnaa ee madoobaa waa kana hooyada maanta tima caddahay way ceraysatay hooyo hooyo maanta waata way soo godatay sariir ayay hooyada saaran tahay sariiray saaran tahay orol baad joogtaa waad raaxaysanaysaa sagaal bilood waa sagaal bilood uur ay kugu soo waday laba sano ay ku nuujinaysay ilaa iyo goorma sideed iyo toban sano maalinkii la rabay inaad hooyo garb u noqotid dhunkadid xambaartid hooyada haddaad ka tagtay war ninkaan gabdhaba kugu bishaaraynaya ee bannaanka jooga ee adigoo xooggan adigoo xooggan intuu murqaagii arkay yidhi wallaahi kan baasuukaha waa qaadi karaa waa qaadi karaa ya waa jihaadi karaa ku dhahaya kaale kaale janaan ku geynayaaye muxuu u meeraysanayaa meelaha muxuu adduunyada ugu kala gooshayaa muxuu isaga mu aado janno ma janaa laysu dooraa aaway caqligii aaway caqligii ma janaa laysu dooraa ilaahay baada kuu dhaariyay aaway idaylkood xaasaskoodii ciyaalkoodii dhalinyarada labaatan jirada jaamacadahay baranayaan adduunye orod u soo dirsadeen masaray nala joogan waa jaamacadihii ugu fiicnaa bay dhiganayaan ho ilmihii kalena dadkii kalena ilmahoodii bay leeyihin janno waryaa waalidka ugala jecel ilmihiisa janno ilaahay baana ku dhaariyey aaway caqligii soo ma ogid inta aad nolosha ugu qaban kartid hooyada iyo waalidka iyo ummadda islaamka ayaa ka badan inta aad dhimashada ugu qabanaysid war qof hadduu dhinto muxuu qabanaya ilahay baan ku dhaariyey waad dhimatay adiga miskiin ah waa kala dhahay camalkiisii waa go-aye u sadaqeeya wax oo u duceeya duce idinku leeyihiin ya maxaa maxaad ku qaban kartaa dhimashadaada war noloshaa wax lagu qaban karaa ilaya almasiir xaggaygaa loo soo noqonaya waalidkii waa laga tegay walaalayaal waa kan saxaabi kale xadiidka waa saxiixaynka ayaa wuxuu u imanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu dhahayaa waa camr ibn caas baa ka warinaya xabiibka sal allahu alayh wasalam ubaayicuka cala alhijrati wاljihaad waxaan kugala mubaayacoonayaa gacantuu taagayaa ii dhiib buu leeya rasuul gacantaada ii dhiib ii dhiib isaar gacantaada in aan soo hijroodo oo aan kasoo taga dhulkaygii hooyo iyo aabba kasoo tago kasoo fogaado oo aan dagaal kula galo muslimiinta inaan xoojiyo in ayaan doonayaa ii dhiib gacanta ayuu leeyahay xabiibka muxuu dhahaya sala allahu calayhi wasalam xakiim weeyaan xakiim weeyaan ku saliya xabiibkiine wuu ogsoon yahay maanta jihaadka inuu loo baahan yahay darajo sarena uu leeyahay jihaadka laakiin waa laga horeeya waa laga horeeya oodaha sida ay u kala koreeyaana loo kala qaadaa waxaa ka horeeya waajibkii kale birulwaalideyn baa ka horeeya wuu arkaa ninkan inay caatifa hayso hayro hayso xoogo uu kacsan yahay jihaad gaalada uu rabo inuu la jihaado laakiin waa laga horeeya jihaad baa ka horeeya jihaadka jihaadka nafsada la goynaya jihaad baa ka horeeya yaa adag kan xabada iyo kan kana ka adag waa waxa looga cararaya adeegiisa inaad hooyo u tagtid ay kugu qayliso hoos fariisatid maanta dhan u qabaysid xambaartid tutaalgeysid wax walbaba ag fadhidid waa shay adag waayo qofku ilaahay u fududay maahana qof kale uma fududa markaasuu yidhi inaan waxaa rabaa kula mubaayacooda rasuul allow weliba wuxuu raaciyey abtaqi ljra min allah sheeg sheeg magacayga maahay ilaahay baan ajir ya uga raadsanaya rasuul allah io ogolow wuxuu yihi xabiib sal llahu alayhi wasalam eeg meeshuu ka bilaabayo waarka in laga tegay waa waagiisii afar iyo toban qarni ka hor ayaa waalidiinta laga fogaanayay anagu darsina siinaya inaan laga fogaanin waalidka in aan hawlahaasay u kala horeeyaan loo qabto maanta wuuna anfacayaa eeg wa xadiis saxiixayn bukhaari iyo muslim markaas wuxuu leeyahay fahal laka min waalidayka axadun xay hooyada iyo aabbaha wax ma ka nool yihiin jihaadka aada aadid ha albaabka waa xiran yahay jihaadka haddii hooyo aabba nool yihiin aabbii hooyaa ah ka horeeya iyagaa furi karaya albaabka hadday ku ogolaadaan oo ay ku fasaxaan samcan wa taacan waa wax loo baahan yahay laakiin iyagoonan ogeyn ayaa halkaa dhurwaa bashari ah oo maaragtaayay meelaha ku qaadanaya comment ah ayaa kaxaynaya oo jannadii igeynaya isagiina waa wareega uu ganacsanaya business man waaye hooyadii aabbaha ayaa furi karaya albaabka jihaadka qaarka muxuu leeyahay eeg wuxuu dhahayaa e, waalidiintaa waxba ka nool yihiin wuxuu yidhi qaala nacam bal kilaahumaa ha labadoodaba waa nool yihiin rasuul allow wuxuu yidhi ajir ilaahay marka ma uga rabtaa ma doonaysaa waxaa ordaysa janna iyo ajir ma yihin iyo rida ilaahay qaala nacam haa buu yidhi qaala farjic ilaa waalidayka faaxsin suxbatahumaa ulaaba laabo hooyay aabbo wanaaji la jirkooda wanaaji markay way ooyayaan way ooyayaan adigay ku baahan yihiin hooyo waajibkii lagu lahaa xajka ma aadi karto adigay ku baahan tahay inaad ka kaxaysid aabbo ma joogo hooyo way ku baahan tahay adeegaadi u baahan tahay hooyama ma waxaa la geynayaa meelaha dadka muslimiinta ah la geeyey ee waayeelka ah manaa gaalaha loo qabanayaa hooyadaa ka dhaqaysa nijaasada hooyadaa u qabaynaysa adigoo joogoo rag ah adigana jihaadaa jirtaa hooyadaana miskiinta intii ku ooyeysaa say ku dhici kartaa war jihaadka ducaa la rabaa rasuulku wuxuu soo ururin jiray sala allahu calayhi wasalam dadka ducafada ee masaakiinta kuwa curyaanka kuwa naafada kuwa xanuunsan kuwa maaragtay intuu soo ururiyu dhihi jiray soo duceeya jihaad baanu aadaynahay marka la weydiiyo rasuulo waa siday wuxuu dhihi jiray kuwan un baanu lagu irsaaqaa oo aanu guusha ku helnaa waa inaad dadka ducafada ah maanta waalid dadkii kugu dhowaa kugu qaalisanaabaa ooyaya oo adeeg u baahan see jihaad ku aadaysaa guul baa la rabaa macsi baad ku jirtaa ogow markaad hooyadaa ka carirtid caaqul waalidayn baad tahay hooyadii baa ku raadinaysa oo ka tegaysa london oo aadaysa qaahira oo rixaab tegaysa sita octoobar tegaysa kaaga daba imanaysa ah, greek way ka tagtay xaggee u socotaa eh, turki way ka tagtay suuriya ilaa meeshii kaaga daba imanaysa rafaadka aad maraysa eeg hooyo habeenkii ma seexanaysa intaas ay ordaysa qorax iyo qabowba way ku maraysaa aday kaa daba ordaysaa war maxaad uga cararaysaa hooyada waa mahay jannada hooyo ka fog waabad tana waabad ka cararaysaa jannadii waxaad ka cararaysid waa jannada waxaad u cararaysid janno maahae waa cadaab wallahi waa cadaab haddayna ka toobad keenin maanta nafsada hadday kugu jirto oo aad imaqlaysid gabadha halkaa ka soo eh, hadlaysa dhahaysa jannaan u joogaa wallaahi janno ma joogtid maxaa wacay safarkaagii aad ka tagtay halkaa dhulka islaamka hooyadaa agteed halkaad ku asturnayd safarka aad ka tagtay ee keligaa aad diyaarad raacday ama qof ajnabi ah uu ku kaxeeyey taasaa macsi kuugu filan sidaa haddaad ku dhimatid cadaab baad gelaysaa haddii hadda meesha aad joogtid ee aad u adeegaysid ilaa qori qaadi maysid gabar yahay waxaan si toosa ah runtii ula hadlayaa hadday imaqlayaan weeyaan waa gabdhaha jihaadka ee dhahaya waa jihaadina ama xagga ha joogaan ama dhal carbeed ha joogaan ama africa ha joogaan hadday rabaan dadka aada la joogtid ee aada u adeegaysid ee aada u dhaqaysid wax u karinaysid waa kuwe waa dad ajaaniba intaasa macsi kugu filan intaasa dembi kugu filan hawshan waxa kugu lahaa waa alle subxaanahu watacaala waxa uu ku siiyey ee xilkan uu u dhiibayna waa lagugu dhiibay waa hooyada iyo aabbaha adeegan xoog furnaantaadan farxadaadan dhaqaaqaagan hooyaa leh na qof ajnabia ma laha ma laha qof ajnabia hooyaa leh hooyana way ooyeysaa hooyo waxaya male yaad uga tagtay hooyada jannada xaggaad u doonatay waa janno ay ku jirto shubha weeyaan waa janno aan la hubin tawaatiin la hubay waa axaadiis saxiix ah u tag hooyada agteeda lugaheeda tag jannadii halkaasay taalaa waa bukhaari iyo muslim allah dhahaya u tag halkaa hooyada ayaa ixsaan u samaynaysaa tii la hubay waad ka tegaysaa tii kalena waa taa eeg aada aadaysaa war maxaad u maqli laadahay warka culimada oo aada u maqlaysaa warka qolooyinkanka caqli maanta haddaad leedahay janno kuuma taala halka haddaad nafsad kugu jirto usoo laabo hooyadaa usoo laabo hooyada miskiinta qaxootiyada joogtay aad ka tagtay aada cidlaysay usoo laabatan kenya joogta usoo laabatan aad qurbaha kaga tagtay dhul gaale intaad maaragtay lagugu soo koriyey maanta aad ka tagtay usoo laabo miskiintan ooyeysa iyadaa xaq kugu lehe usoo laabo eeg haddii cilmi dare ay kuu geysay culimada ha kuu faa'iidayso warka maqal wuu ku anfacaya adduun iyo aakhare addoontii allahi addoonkii allow alle rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam saxaabi baa u imanaya wuxuu leeyahay camal aan qabto ficil aan qabto shay aan qabto shaygii ugu fiican rasuul allow saxaabada waxyaabaha fiican ma ay weydiin jirin rasuulka maxay weydiin jireen shayba shaygu ka fiican yahay shayba shaygu ka ajir badan yahay shayba shay uu ilaahay kaaga sii dhaweynayo acmaasha kee u fiican kee u qurux badan hawsha ku ilaahay jecel yahay asalaatu calaa waqtiha salaada oo waktigeeda lagu ilaaliyo o lagu tukado maxaa ku xiga eeg uma ayu uma waa tartiib wa taraahi yaa ku xiga salaada salaada cid ku haysata male camal ka fiican male salaada laakiin yaa ku xiga fiicnida waxaa ku xiga biru lwaalidayn lama dhihin jihaad uma ayu uma aljihaadu fi sabiili illah waa martabada saddexaad bal ka waran haddii salaada oo ay ugu horayso aan dhaafiyo oo aan hooyo aada kawar aan hooyo kow ka dhiga dabcan waxaad idhahaysaa adaan kula hadlaya addoontii allah adigaa furunta hore ku jira jiidda hore ku jira ka fogaaday hooyaan la hadlaya idinkaan idinla hadlayaaye haddii salaada aan ka hormariya haddaan birilwaalideynka ka hormariyay salaada ka warrama dabcan waa diidaysaan salaada wax laga hormarin kara ma laha sidaas oo kale jihaad e, beriwaalideynka waa ka horeeya jihaadu fi sabiili illah maxaa waay jihaadka waxaa lagu helayaa jihaadka waxaa lagu aqbalayaa guusha waxay ku imanaysaa hooyo iyo aabbe oo baari loo noqdo maxaa wacay ilaahay baanu ku ateecinaa sidaa iyada ah hawsh sidaasay u kala horeysaa saxaabiga haddana u imanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku dhahayaa rasuul allow xoogayga nin ragaan ahay gabar waxaan ahay maasha allah eh, shaqaysataan ahay xoogayga waana qaangaaray xoogayga xoolahayga eh, farxadayda waktigayga waxayga wanaagsan ee eh, aniga iga fulaya yaa iskale yaa iskale yaan u adeegaa yaan waktiga siiyaa yaan maaragtay wax u qabtaa yaan la socdaa yaan u sheekeeyaa yaa igu leh wuxuu yidhi hooyada waa saxiixaynku ku yaala ogow hooyada hooyo meeqay qaadatay labaatan iyo shan boqolkiiba xooggaagii iyo wanaaggaagii yaa ku xiga huma ayu markaasaa wuxuu yihi hooyada hooyo waxay la boodiyay konton boqolkiiba mar saddexaadkaya iska leh hooyada toddobaatan iyo shan ee hooyo la kacday boqolkii maxaa ka soo haray shan iyo labaatan baa ka soo haray boqolkiiba yaa dhiman waalidkii hoo aabbaa dhiman asxaabtii waa dhiman eh, reer suuriyaa dhiman iyo meesha hadda waktigeeni xoog iyo dhan aan siinay ayaa dhiman asxaabtii iskuulka kuwii shaqada kuwii ciyaaraha lala fiirsanayay wixii oo dhan baa dhiman waana shan iyo labaatan yaa haddana iska leh rasuul allow baa leh khalaas boqolkii waa isxiri war boqolkii aabbihi hooyaa qaatay aabbahan wuu ku faraxsan yahay kulligeen waalidiin baynu nahay waxaanu ku faraxsan nahay toddobaatan iyo shan hooyo in lasii xaqi u leedahay mar walba waxa igu soo dhacda hooyadii ya sagaalka bilood labadii sano intii kale kuriimadii ilaa io maanta yaa hooya yaa waalid yaa ilmaha la xayiraansan yaa ilmaha la ordaaya kuwa qaahiro tegaya kuwa suuriya kuwa tegaya maaragtaaye soomaaliya kuwa kenya tagaya kuwa un ordaya waa un yaa wada waa ilmihii yaryaraa yaa macalimiintii u qabanaya yaa un waa waali waa hooyo waa hooyo iskuulada ka yaa geeya yaa kasoo kaxeeya yaa kasoo kaxeeya waxaan halkan uga duceynayaa gabadha aan daraad la kulmay maamada ah gabadh reer xamar ah runtii aan aada iyo aada ula yaabay xaalkeeda waa curyaan way lugahay la-dahay eber weyaan lugaha waa gaari ayay wadataa waxay haysataa wiil taqriiban aan ah umalaynaya siday ugu tiri ama waa sideed jir ama waa laba iyo toban jir xeraday ku dhashay halkan holan xeray ku dhashay lagama qaadanin waa curyaan waay iyadaa korsatay waxaan ihi gaari m ma socon karto gaari yaray saan u wadataa maxay tiri wiilkayga anaa korsaday ma qof baa lagu keeno kula koriyey maya ee eh, anuunbaa see halkaas hortayadaan istaajiyaa bay tiri markaasaan gaariga subaxi waan geeyaa iskuolka quracdan usoo celiyaa haddana waan geeyaa qadadan ka keenaa laba jeeray ku tagtaa ku soo noqotaa bahashii laigama qaadanin bay tiri si ay uga adagtahay fiir xeray ku dhashay xataa gaalidu waxay leeyihin qof adagaa tahay adiga eeg dadkii lugaha qabay lugaha qabay ya ee dee caqligiisbida ay wax bartayna waa kuana ilmahoodii gaalada qaadanaysa gabadhaa ilaahay ha u xifdiyo gabadhaa ilaahay cunuga labay toban jir waay ha u xifdiyo ilaa uu ka qaangaaraayo ilaahay ha ku ilaaliyo reerka iyo reeraha lamidka ah ee dhiban ilaahay maaragtay ilmaha ha u xifdiyo gaaladana ha uga ilaaliyo inta waalidee kala maqan iyo ilmahood ilaahay isu keeno intaa xaggaa jihaadka aaday jihaadkuma ogin halkaase ilaahay ha u soo celiyo hooyadood halkaana jihaad yaallaa kan ay ka cararayaana jannadii ah ilaahay ha u soo celiyo allah ha u soo celiyo marka aabbaha wuxuu leeyahay boqolkiiba labaatan iyo shan hooyadana toddobaatan iyo shan maxaa asxaab usoo haray ilahay baan ku dhaariyey wax usoo haray malaha wax usoo haray haba yaraatee malaha marka asxaabta la siinaayo waktiga asxaabta loo qoslaayo asxaabta maaragtay dee telefoonadii waxaa asxaabta lagu maqan yahay ee markaan aragna aan isfurfurayna waalidkan aan isu xirxirayna wallaahi waxaan samaynaynaa waa caaqul waalidayn dhalinyaro ogaada labada cuquuba laba laba ruux ayaa waxaa la yidhi cuquubada aakhira ka soke adduunka ayaa loogu soo dedejiyaa waa kuma waa caaqul waalidayn iyo albagyi ninka daalimka ah tii aakhira waa u dhiman tahay ilaa waxaanoo dhan baad ka tegaysaa adugu tii aakhare way ku dhiman tahay tii adduunyadana ilaahay baa kugu soo dedejinaya war ilaahay dagaalkiisa miyaa miya miyaa miyaa meelu kaaga imanay miyaad ogsoontihiin weliba dhalinyarada keliya maahe xataa waalidiinta jooga ee maqlaya waalid bay leeyihiin qaar baa waalidiintoodii nool oo u jooga ilmihii baa sidaan igay noqday ilmihii baa waan kari la ahay waan kari la ahay dib isu baarbaar waalidka iyo adiga sidee isku tihiin marka xiriirkaa u wanaagsanaado kuwaana ilaahay baa wanaajinayo wahal jazaa lixsaani ila lixsaan haddii aad wanaag samaysid waxaa wanaag kale biru aaba'akum tabarukum abnaa'ukum waalidiintiin baariyaal u noqda idinkana waa imihiina idin noqonayo eeg abaa hurayra radia allahu canhu waxa way hooyo waayeelu lahaa oo miskiin ah markaasay maalin u yeertay isagana waa nin xooga idinkoo kale abaa hurayro markay u dhawaaqday markay wuxuu yidhi labayka yaa ummi hee hooyo ee wuxuu isugu daray hee hooyo iyo orodkii iyo adeegii uu u qabto isugu daray aba hurayra wuxuu laakiin soo laabtay markuu usoo dhameeyey isagoo ooynaaya wuu ooynaayaa astakfir allah astakfir allah ayuu leeyahay kuma ekaanina intuu laba shilin qaaday laba dirham bu laba diinaar ayuu suuqa aaday laba addoomaa ayuu intuu gado xoreeyey sadaqa iyo istikfaar iyo oohin ayuu abaahureer isku daray warma wax dembiyu sameeyey wax anaga aan dembi nala ahayn ayaa dembi la ahaa ya waina ummatakum waina ummatakum hadihi jucila caafiyatuha fi awaliha allahu akbar khayr lquruni qarni uma ladina yalunahum uma ladina yalunahum waina ummatakum hadihi jucila caafiyatuha fi awaliha qarnigeyga ugu fadli badan kadibna taabiciintii taabicu taabiciintii ummaddan aada arkaysaan ee maanta joogta soomaali ah caafimaadkeedii waa horeeyey ummadii hore eeg awalkeedii wuxuu samaynayo wuu ooynayaa waa la weydiiyey maxaa dhacay wuxuu dareemayaa inuu hooyadii maanta ged ka galay maxaa wacay way miskiin way codkeedii waa yaryahay daciif wuxuu yiri alla waa dambowday maanta waad haraagsantay miskiintii waad ka nixisay codkaagii baa ka saramaray codkeedii waa codkii eeg abaa horayro hee kaga nixi ma uusan lahayn laakiin dawaayalka inta badan waxay dhiga aada wax ogama maqlaan inuu maqashiiyuu rabay teeda kale isma arkaan xataa inay ogaato at least in ay maqashay in inuu maqlay wiilkii maxaa waay caasinimada waxaa kamid ah qol baad ku jirtaa hooyana jikadii ku jirtaa way kuu yeertay waad maqashay wixii waad dhigtay waa nin fiican laakiin waxay ku leedahay ah, ah, maxamed waad socotaa mar labaad maxamed waad socotaa mar saddexaad way qaylis saddex jir hooyada inaa qaylisid adaa sabab u ahaa eeg eh, adigoo wixii maqlay ah haddana caasi aa tahay maxaa la rabaa hooyo ha ku maqasho mar labaad ha ka qaylisiinin hooyo afkaaga ha ku dhibin hooyo maxaa la rabaa markiiba hee hooyo iyo adeegii inaa u tagtid abaa hureyra waa kaasa wuu oynayaa allah hooyadaa maanta imisaan hooyo ka qaylisiinaa inaan u tagna iska dhaafay aan ah iyo qayli iyo aan isugu darnaa hooyo wallaahi waa halaagsanay sidaan hadaan ku dhimana dhalin yaro khalaas waa kuwii la joogay kuwii kalena waatana hooyadii habeen iyo maalin ooyeyso waa laga tego jihaada laga aaday jihaad haddaad rabtaan janno haddaad rabtaan ducada waalidka ducada waalidka soo ma ogidin xadiidkii muslimka ninkii la dhahaya muslim baa xadiidka soo warinaya waa xudayfata ibn alyamaan sirta rasuulka ninkii hayn jiray radia allahu canhu isaga aabiis baa maka ka soo hijrooday markay ka imanayaan dhexda markay marayaan baa waxaa la dhahayaa gaaladii xaggee u socotaan xaggee xaggee xaggee u socotaan waxaan u soconaa madiina aan rabnaa inaan aadno maya ee eh, ma laga yaabaa inaad moxamed dagaalkii marka waxaa lagu jiraa beder inaad dagaalka beder tagtaan oo aad moxamed caawisaan ma laga yaabaa markaasaa waxay dhaheen maya ma caawineyn ballan naga qaadaad marka waa muslimiin laga qaadayo ballan gaara ka qaadaysa moxamed inaadan caawinaynin dagaal inaadan soo gelaynin inaadan qoriga nagu soo jeedinaynin qora ballan naga qaada ballantii baa xudayfata ibn alyamaan radi allahu canhu aabiye ay qaadeen way soo baxeenoo waa la soo daayey beder bay yimaadeen rasuulka bay la kulmeen sal alla alay wasalam markaasaa la yihi haye kaalaya dee waan idiin ciidan baa tihiine kaalaya markaasa waxay law arrin yar baa jirta gaaladii baana qabsato waxay noo diiday inaan soo baxna waxay nagu soo daayeen inaanan dagaalkaa ka qayb galaynin waa jihaadku waa loo baahan yahay beder waa taqaanaan saddex boqol iyo dhowr iyo tobanay ahaayeen muslimiintu kuwana kun iyo hodhodhow xoog baa loo baahan yahay xudayf iyo waa loo baahan yahay inay qaadaan qoriga maanta soo maaha laakiin waa lagu dhegan yahay gadaal baa laga haystaa xudayf iyo aabihii labadan jeish labadan waxaan leeyahay askari labadan faris gadaal baa laga haystaa waa lagu dhegan yahay cid baanan u ogolen inay halkaa aadaan waayo ma muslim baa maya waa gaalo gaalaa u dhegan rasuulku muxuu yihi sala allahu calayhi wasalam u oofiya ballantooda ha u oofiya kan haddaad gashaan janno ma gelaysaan laakiin ballantooda haddaad u oofisaan jannaad galaysaan waa laydin haystaa cidda idin haysataa u oofiya ordaya annagana ilaahay baanu tala saaranaynaa allahu akbar sheekh jihaadka wuxuu u baahan yahay ogolaansho u baahan yahay in lagu fasaxo u baahan yahay dhawarka in lagaasii darbaaxo u baahan yahay na adigoo lagugu dhegan yahay ilmihii ku haystaan hooyo ku haysato muslimiintii ku haystaan adoo lagugu dhegan yahay xaq lagugu leeyahay maya maya maya sidaa haddaa ku dhimatid janno kuuma ogin islaamkana kuuma ogo xaalkaaga ilaahay baa og dhaaf ayaa la yidhi ka waran marka hooyo iyo ahaabo ay ku haystaan waa gaalo waxaa ku haysta markaa oo aad ballanta ka qaaday jihaadka galile xadiiskuna waa muslim waa saxiix ka warran hadday hooyo ku haysato aabbo ku haysto ay ooyayso ka waran si ku gelaysaa janna war caqligi dib ha loogu noqdo biriwaalidaynkaa ka horeeya jannada ka horeeya hooyada intaad nolosha wax ugu qaban kartid islaamka intaad nolosha wax ugu qaban kartid ayaa ka badan aan ku celiyay ka badan intaad geerida ugu qabanaysid ayib walaalayaal wax waqtigan waa daba ordaya waxaan kusoo khatimayaa eeg xabiibkeena suuban sala allahu calayhi wasalama lqudsi uu noo werinaya ayaa wuxuu leeyahay wamaa taqaraba waa bukhaari weyaan xadiidka raximah llah wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtu calayhi addoonkayga iyouguma soo dhawaado war idaylkeyn idaylkeyn soo maaha waxaanu u soconnaa inaan dhawaano ilaahay u dhawaano ma wax kaleanu u soconnaa maxaan inta u nimid hoolkan oo aan guryaha yagii iyo shaqadii aan usoo joojinay waa inaan ilaahay u dhawaano maxaan u tukanaa ilaahay inaan u dhawaano u soonnaa u zakaynaa u xajinaa ilaahay inaan u dhawaano allah ina baray eeg waa mucallimkeenii koowaad allah wuxuu leeyahay addoonkayga shay iguma soo dhowaado aan ka jeclahay waxaan ku waajib yeelay fard aan uga dhigay suuri ina aadid fard ilaahay kaagama dhigin wallaahi inaanu kaaga dhigin wuxuu kaaga dhigay binafsi lqur'aan binafsi alxadiis wuxuu kaaga dhigay hooyada iyo aabbaha inaad ixsaan u samaysid wanaajisid xiriirkooda u adeegtid farxad gelisid ayuu ilaahay kaaga dhigay ayuu kaaga dhigay maaragtay ilaahay iyo islaamka iyo rasuulka iyo muslimiinta o dhan inaad hooyada iyo aabbahaa sidaa ugu adeegtid marka waa loo baahan yahay xiriirkaa jihaadka marka waxaa ka horeeya waalidka ilaahayna looguma dhawaado looguma dhawaado shay ka fiican waajibka tanana waajib ah walaalayaal akhiiran waxaan kusoo khatimayaa waalidiinta dad badan baa dayacay xaggaa keliya laguma dayicin kuwii la joogay xataa way dayaceen bal iyagoo la kala maqan yahay oo hooyadii miskiinta ahayd ee halkaa joogtay qaxootiga ay cabbayso wallaahi ay cabayso biyo dhooba leh ay kaneecadii cunayso ay daawo la-dahay qoraxdii waxay iska celisa ay la-dahay hooyo oo u n t ama uniceft ay siisay teendho ay siisay bac yaroo maaragtahay bacdiina dabayshiyaaba qaadayba qoraxdiia fiiqatay marka guriga ay degan tahay hooyada haddaan kuu yaro sawiro waxa weeyaan cirkaana waa u saqaf dhulkaana waa u sarigo u joodari wax uga dhexeeya malaha hooyo wax u adeegaya malaha hooyo bal qaar baa jiran qaar baa curyaan ah oo markay rabaan inay biyo soo qaadaan ama suuri galaan gurguuranaayo gurguuranaayo soo ma adigina aaway halkaasaad yurub aad imaartaa kabashiraynaysaa oo aad u gooshaysaa oo aad mar americaad tegaysaa mar halkaasaad tegaysaa mar waad raaxaysanaysaa guryo cajiibaad leedahay gaari baad leedahay qurux badan hadba maaragtay de ilaa man raximala halkaasaa de maaragtaya waad daysay noloshaadii waalidkii ku dhalayna halkaasuu ku silcan yahay nolosha aad ku jirtid haddaad sidaa ku dhimatid xaalkaaga aakhira ilaahay baa og laakiin hooyo waad kala tagteen oo way dhimatay in badan ayaa sidaa ku kala tegay hadda haddaad leedahay maanta waxaad xusuusatay xaqa ay kugu leedahay oo aad ka shallaayaysid oo aad leedahay alla maanta hadday hooyada noolaan lahayd haddaad wici lahayd haddaad hooyo la xiriiri lahayd haddaad leedahay hooyo waa kula socotaa weli baarinimadu ay kaaga baahan tahay weli hooyo ma iyadoo dhimatay sen ugu baarinimo falaa haa way kaaga baahan tahay xabiibkaa weydiinaya la weydiinayaa saxaabiga waa weydiinaya wuxuu dhahayaa yaa rasuul allah yaa rasuul allah hal baqiya min biri hal baqiya min biri liwaalidaya shayun abaruhumaa bihi bacda mawtihimaa rasuul allow baarinimadeydii ilaa waxaa waa waajib waa wax jihaadka ka horeeya waa wax salaada lagu xijiyey xiriirka ilaahay lagu xijiyey arrin aad u weyn waajib aan dayacnay weeyaane way dhimatay laakiin in badanna waan ka gaabiyey laakiin maanta way dhimatay hooyaday aabbahay baarinimadoodii wax ma iiga hareen waxaan u qaban kara maanta ma jiraan maanta xoogaa wax fahmay ma u qaban karaa hooyo toban sano ka horey dhimatay annagoonan is arkin maanta hooyo macaawin karaa aabo maanta macaawin karaa maxaan qaban karaa rasuul allah haabuu yiri waa qaban kartaa bal waa maalintay kugu baahida badnayd adduunka waa dayacday hooyada iyo aabbaha laakiin unisefaa caawisay gaal meelaha ka yimid baa caawiyey qof ka fog baa caawiyey darisii dad baa caawiyey hooyada waa hadhib ha dhibooto laakiin hooyadaa waxa weeyaan maanta waad kala tagteen laakiin maanta unicefna ma caawin karta hooyada hooyadii aada horey u dayacday unicef ma caawin karta hadday horey u caawisay deris ma caawin kara hadday horey u caawiyeen maanta camalkeedii waa go-ay iyada isma caawin karta hooyo maanta way u baahan tahay aday ku baahan tahay maanta diyaar ma tahay inaa hooyadaa wax u qabatid ha lagu sheego waxaad ku caawin kartid diyaar ma tahay hooyo aabbo aada hore u dayacday maanta inaad wax u qabatid eeg wuxuu dhahay xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam ha waad u qaban kartaa oo waa maxay asalaatu calayhima inaad u ducaysid afka soo ma noolid u ducee hooyo salaada ugu ducee ugu ducee maaragtaaye soo jeedka jiifka fadhii joog socod u ducee maanta u ducee hooyada ayaa bahaa walistigfaaru lahumaa dembi dhaaf weydii ilaahow dambigooda dhaaf ilaahu u naxariiso sida iigu soo naxariisteen u dembi dhaaf weydii qof walba uga weydii waqaf u bixi masaajid u dhis cisbitaal u dhis wado u dhis hooyadaa way gaaraysaa istikfaarta iyo ducada way gaarayaan ta saddexaad ee inta badan dadkeedu ilowsan yihiin wasilatu raxim allatii laa tuusalu ilaa bihimaa xiriiri qaraabadii iyaga un dartood lagu xiriirin jiray dad waxaa jira aan waxba kugu lahaan lahayn ilaa haddaysan hooyo aabba lahayn aabba ahayn aabbi iyo hooyo dartood ayaa loo xiriiriyaa raxim ayaa la yidhaahdaa kuwaa hadday nool yihiin xiriiri haddaad maanta hooyo raximkiyaa ugu sokeeya waxa u sokeeya walaalihii adiga isku isku aabba aada ahaydeen kuwii hooyii aabba aada wadaagteen way noo yihiin maanta hooyo way dhimatay laakiin gabadhii baa nool kula dhilatee kula aabaha hooyada ahayd tii kula hooyada ahayd tii kula aabbaha ahayd xeeradii qaxootiga ayay joogtaa iyadaa intaa soo haysay maantana way u baahan tahay hooyadaa darteeda wax lagu sii siin jiray laakiin hooyo way ka tagtay maanta miskiinta wax maanta xusuusanaya ma laha xiriiri gabadhi xiriiri wiilkii xiriiri adeer xiriiri abti xiriiri dhankii hooyadii dhankii aabbaha labadaba xiriiri intaa waa inta loo baahan yahay akhiiran walaalayaal intaasoo dhan waa waxaad day wada garanaysaan baraarijis unbay iga tahay wuxuu leeyahay xabiibkeenu u nagula dardaarmayaa ina من abari البر أن يصل الرجل أهل wuddi abi baarinimo waxaa ugu fiican e eh, waxaa ugu wanaagsan inuu qofku xiriiriyo waalidka dadkii ay isjecjeclaayeen allah ya dadka isjeclaayeen cabdullaahi ibni cumar ayaa safar la jiray dameer buu saarnaa nin buu arkay umay taqaanaa warsoo hebel maahid markaasuu yii kaale kaale dameerkii ka degaaya wuu saaraya cimaamadiisii furaaya tanna qoraxda xijaaj waa dhul aad u qorax badan intuu cimaamadu ugu duduubo xiraaya ninkii wuuba boqorayba wixii uu lahay wixii uu qaalisanaa buu siiyey or buu yiri niyahow markaasaa la weydiiyey maxaa dhacay khataab ya iyo aabbahay iyo aabihii ayaa saaxiibo ahaa buu yihi waa awowgii ogow ayay saaxiibo ahaayeen ama cumar ayay saaxiibo ahaayeen eeg labadii aabaa saaxiibo ahaa waa labadii wiil waxa isxiriirinay maxaa la isku xiriiriyey waa wudda abi dadka isjeclaayeen way aabo so hooyada asxaabteedii baa joogta alla maxaa maanta na looga baahan yahay biri waalideyn aabbii hooyo waa dhinteen laakiin qaraabadii baa joogta dadkay saaxiibada ahaayeen asxaabta ahaayeen wixii oo dhan ayaa jooga alla maxaa ka badan jannada adduunka alla maxaa ka badan jannada adduunka war jannada aynu gallo intay noo taallaa waxay noo afrika inoo jirtaa carabay taallaa meel nooga horeyse aan xusuusnaano waalidkeen aan u duceyno aan istikfaar ilaahay dambi dhaaf weydiino aan maaragtay asxaabtoodii aan ehelkoodii aan xiriirino intaasoo dhan waxna looga baahan yahay ilahay waxaan ka baryayaa inta la khalday inuu ilaahay soo celiyo inta la khalday inuu ilaahay soo celiyo in gabdhaha baxay gabdhahaa baxay ya waxay ku jiraan runtii shay macsi ahe waalidkood inuu ilaahay u soo celiyo inuu ilaahay waalidka u soo celiyo quluubtii kala tagtay inuu ilaahay soo celiyo dadkii kala tegay inuu ilaahay soo celiyo reeraha kala tegay inuu ilaahay isu soo celiyo mar labaad midnimadeenii inuu ilaahay soo celiyo annaga dee waxaan kusoo kornay oo aan naqaanaa hooyo iyo aabbo awow iyo abooto ayeeyo iyo ilmihii oo dhan gabadhu waa la guursadaa way soo dhashaa ilmaha reerkay keentaa wixii oo dhan ayaa maaragtay hal meel aan ku wada kori jirnay gacantaa wax la wada gashan jiray dad waxaa la ahaa maasha allah bulsho ah sidaasaan ku soo kornay laakiin meeshaan uun la dhahayo gabadhaba haddee sideed iyo toban gaar ama wiilka la dhahayo maxaa odayaalkan gaboobay ku agdhigay soo bax soo bax guri baa hele gaari baa hele noloshaada kaali maare oo dee iska baxaya sideed iyo toban sana lasoo haayay gaal maanta u arkay ayuu raacaya oo maaragtaaye gurigeedii u tagaya ama guri kalaa la siinaya isma arkayaan waalidkii ilaa maalmaha ciidaha maahane arrinkaas oo dhan runtii waa arrin aada iyo aad waadna ogsoon tihiin laakiin waa dembi hal iska ilaaliyo waalid aan laga tegin de haddaad guursatid ama duruub shaqey jirto waa gooni marka iyada xataa qalbiga inaad ku haysid xataa duruuf hadday kaa kaxayso shaqo ama waxbarasho qalbiga waa inaysan aydan ku kala tegin waalid lama kala tago adduun laguma kala tago aakhiro laguma kala tago ilaa iyo aakhiro waa la wada soconayaa soo qalbiga ha lagala jiro maanta telefoonaa jira skype baa jira viber baa jira wax walbaa jire dhegta telefoonka ha lagu hayo yaan la ilaawin hooyo iyo aabbo hooyo iyo aabbo intaasaan kusoo gabagabaynaya astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuhu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu